alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira kitaabkii tacdiim اlcilmi ayaynu ku soo jiray almacqid الraabica cashar baabka afariyo tobnaad ikraamu ahli اlcilmi wa tawqiiruhum waa in ahlucilmiga la sharfo wa tawqiiruhum la weyneeyo oo la maamuuso ayuu ku saabsan yahay oo baabkan loo guntay sheikhu waxau yihi xafidahu اllah ina fadla alculamaa'i cadiim fadliga culammadu waa weyn yahay wa mansibuhum mansibun jaliil derajadooduna waxay tahay derajo korraysa liannahum aabaa'u ruux maxaa yeelay ruuxda oo nafta ah ayay aabbayaal u yihiin oo aabboo kaley uga dhigan yihiin faashaykhu abun liruux sheekhu waxa uu yahay ruuxda ayuu aabbe u yahay kama ana alwaalida abun liljasad sida aabbuhuba jidhka uu aabbe ugu yahay marka maqaamkii aabbuhu kale ayuu joogaa wa fii qiraa'ati ubayi bni kacbin radia allaahu canh waxaa ku sugnayd qiraa'ada ubay ibnu kacbin inuu akhriyey aayadda uu ilaahay yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wuxuu akhriyo isagu ku daray oo uu in lagu daro wa huwa abun lahum siyaadadaa aabbu isaguna u ahaaday qur'aannimo looma akhrin karo waayo rasmigii musxafka ay khilaafsan tahay maadaama rasmigii musxafka ay khilaafsan tahay qiraa'o looma akhrin karo walubuwatu almadkuuratu fii hadihi alqiraa'a aabbannimada lagu sheegay qiraa'adaa lagu sheegay laysat ubuwata nasabi ijmaacan aabbihii nasab ma aha ijmaacan waxaynay sidaas aynay u ahayn xaal laysku waafaqsan yahay wa innamaa hiya alubuwatu addiiniyatu ruuxiya ee waxay ahaatayoo qudha aabbanimadii diinta loo nisbeeyey ee alruuxiyatu ruuxda loo nisbeeyey oo looga jeedo inuu ruuxda aabba u yahay bifadli lmucallimiina xaqun waajib qirashada la qiranayo mucallimiinta fadligooda la qiranayo xaqun waajibun waa xaq waajibah khaasatan mucallimiinta diin qofka baraysa yacnii fadligoodu waa weyn yahay sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa mas'ale ku saabsan culammada in la sharfo oo la maamuuso oo la ixtiraamo oo la qadariyo fadliga culammaduna waa weyn yihiin oo adilo badan baa ku soo aroortay fadligooda alcallaamatu bnu lqayim markuu ka hadlaayo manqabada iyo fadliga cilmiga kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada waxa uu soo aroorinayaa boqol iyo saddex iyo konton weji buu soo aroorinayaa oo manqaba u ah cilmiga oo uu ka soo qaadanayo ama aayaadka qur'aanka ama axaadiista nebiga ama aahaarta selafka laga soo wariyey uu ka soo qaadanayo waa boqol iyo saddex iyo konton manqabo ama fadiilo ou cilmigu leeyahay adilo badan baa laga qaataa fadliga cilmiga laga qaataa adilada tilmaamaysa fadliga cilmigu waxay kaloo koobsanaysaa fadliga culammada waayo cilmigii oo fadli badnaa maadaamuu ku sugan yahay oo iyaga loo nisbeeyey cilmiga waxay noqonayaan iyaguna fadliga inay yeelanayaanoo nasiib waafiro weyn ay ku leeyihiin baa laga qaadanaya waa warasatu alambiyaa waa nebiyada kuwii dhaxlay wey sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam alculamaa'u warasatu alambiyaa wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wainamaa warasu lcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam culammadu waa kuwii nebiyada dhaxlay nebiyaduna dadka may dhaxal siin dirham iyo diinaar toonna ee waxay dadka dhaxal siiyeen cilmi bay dhaxal siiyeen faman akhadahu akhada bixadin waafir ka cilmigaa qaataa nasiib weyn buu qaata alcallaamatu bnu lqayim xadiidkaa markuu isdul waxaa uu odhanayaa waxaa laga qaadanayaa fadliga culammadu leeyihiin waayo cidda cid dhaxasha waa cidda ugu dhow ee aqrabka u ah ayaa dhaxasha mar haddii laynoo sheegay culammadu inay dhaxlayaan waa aqrabu annaasi mansilatan ila alambiyaa waa kuwa xagga deraje ahaan ugu dhow nebiyada waayo iyagu may dhexal joojiyeen haddii aynay ahayn xagga mansile ahaan iyo sharaf ahaan kuwa ugu dhow haddaynay ahaan lahayn wuxuu kaloo tilmaamay culammadu markay nebiyada dhaxleen oo cilmiga ay ka dhaxleen xuquuqdii nebiyadu lahaayeenna wax ka miday dhaxlayaan oo nebiyada cadaawadda lala colloobaa waxay ahayd diin la'aan jacaylka la jeclaadaana waxay ahayd diin raacista nebiyada la raaca waxay ahayd diin caasiyitaanka nebiyada la caasiyaana waxay ahayd yacnii cisyaan bay ahayd oo dembi bay ahayd saasoo kale ayay nasiib ku yeelanayaan xuquuqdii nebiyada ma wada yeelanayaan laakiin wax ka mida yeelanayaan itibaacoodu wuxuu noqonayaa mid mashruuca buu noqonaya fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun markuu ilaahay yidhi yacnii siday ku fatwoodaan ee ku jawaabaan baa caamadii ku camalfalaysa oo ku dhaqmaysa waxay odhanayaan yacni tani waa furan tahay kani waa xaaraan kani waa xalaal yacni mucaamaladaasi ma bannaana baycaasi waa baatil nikaaxaasi waa baatil yacni gabadha iyo ninkaasi waa kala furmeenoo waxba isuma hayaan inta mid walba sideedaa loo raacaya gabadhaa iyo ninkaasi xalaal bay isu yihiinoo caqdi sharciyaa isu xalaaleeyey waa la raacayaa oo sidaasaa markaa loogu hoggaansamaya marka xuquuqihii nebiyada wax ka miday yeelanayaan buu odhanayaa alcallaamatu bnuulqayim hadal badan buu mas'aladaa ku sheegayaa miftaaxu daari sacaada kitaabuulcilmi u noqo oo miftaaxi daari sacaada ka mid ah wuxuu sheekhu tilmaamay qiraa'o ubay ibnu kacabin laga soo wariyey oo ziyaado ah oo aayaddaa suuratulaxsaab ku soo aroortay ziyaado ku ah wa huwa abun lahum inuu sidaa akhriyey ubayu bnu kacabin u akhri haddii la yidhaahdo qiraa'adaasi waxay ka hor imanaysaa aayad kale oo qur'aan ah bay ka hor imanaysa oo qiraa'adan qur'aannimadeedu ma sugna oo shardi baa ka maqan ku saabsan rasmigii cuhmaaniga ahaa inay khilaafsan tahay wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi alaaثaة alarkaanu waxaysumaa yakhtallu sharطun asbiti shuduudahu low annahu fi sabcati markaa shuruudda saddexdee lagu sheegay abyaadda ibnuljazari ku sheegay raximahu llah waxa maqan shardiga ku saabsan rasmigii inuu khilaafsan yahay marba hadduu rasmigii qur'aanka khilaafsan yahay siduu musxafku u qornaa oo uu ziyaado ka yahay qur'aannimadeedu ma sugnay noqonaysa haddaba aayad qur'aanah oo qur'aannimadeedu sugan tahay bay ka hor imanaysaa haddii la yidhaahdo oo allah wuxuu yidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyi muxammed ma ahaan cid raggiinna ka mida mid aabbe u ah ha yeeshee wuxuu ahaaday rasuulkii ilaahay buu ahaaday kii nebiyada lagu khatimayna waa ahaaday see loo kulminayaa labada culammada qaarkood waa kulmiyeen culammada kulmisayna waxaa ka mida alcallaama maxamed ulamiin ashinqiiti ayaa ka mid ah dafcu ihaam alidiraab can aayaati alkitaab ayuu ku caddaynaya khulaasada macnahana sheekhu isagoo aan aayadda kaleba soo qaadan ayuu ku tilmaama oo wuxuu kugu yidhi fashaykhu abun lilruuxi kama ana alwaalida abun liljasad wuxuu kaloo kugu yidhi walubuwatu almadkuuratu fii hadihi alqiraa'ati laysat ubuwata nasabi ijmaacan wa inamaa hiya alubuwatu addiiniya khulaasadii buu kuu sheegay saas aawadeed maxamed alamiin ashinqiiti wuxuu odhanayaa ubuwada la sugaya ee lagu sugay wa huwa abun lahum qiraa'adaas waxay noqonaysaa ubuwatun diiniya ubuwo diiniyo diinta loo nisbey ubuwada la nafyey ee aayadda kale lagu nafyey maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum waa ubuwatun tiiniyah waa ubuwo dhoobada loo nisbeeyey oo waxaa laga tilmaamayaa ajsaaddiinna ah ragga ah aabbe uma aha baa laga tilmaamayaa waa ubuwa tiiniyah min atiin ta la sugayaana waa ubuwatun diiniya waa ubuwo diiniya weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa ubuwada diiniga in la sugaayo xadiiska uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inama ana lakum bimansilati alwaalid ahlucilmiga qaarkoodna xadiiskaa waa taxsiiniyeen oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam anigu waxaan idiin ahaaday oo qudha bimansilati alwaalid maqaamka aabbahoo kalaan idiin joogaa baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam marka ubuwada diiniga abuu tilmaamaya waa midda kale zawjaadka rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ummahaatu lmu'miniin waa mu'miniinta hooyooyinkood weeye xagga xurmada iyo qadarinta mar haddii zawjaadkii rasuulkuba sala allahu alayh wasalam ay ahaadeen ummahaatu lmu'miniin nebiguna sala allahu alayh wasalam waa inuu noqdaa abulmu'miniin min xaysu addiini waalixtiraam qaola shucbatu bnu lxajaaj sheikha la odhan jiray shucbatu bnu lxajaaj wuxuu yidhi kullu man samictu minhu xadiisan ku kastaan xadiis ka maqlo fa ana lahu cabdun anigu addoon baanu ahay wastanbata hada almacna waa la soo baxay macnahaas min alqur'aani qur'aanka waxa kala soo baxay oo ka istinbaaday muxamed bnu caliyin aludfuwiy sheikha muxamed ibnu cali aludfuwi la yidhaahdo ayaa markaa qur'aanka ka istinbaaday macnahaasoo faqaala wuxuu uhi raximahu llah idaa tacallama alinsaanu min alcaalimi markuu ruuxu barto min alcaalimi caalimka wax ka barto wastafaada minhu alfawaa'ida uu ka faa'iidaysto faa'idooyin fahuwa lahu cabdun addoon buu u yahay buu yidhi qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi waid qaala muusa lifataah ay wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi muusaa nebi muuse lifataahu inankiisii uu ku yidhi wa markaa inanku yuushacu bnu waa yuushaco inan nuun aha walam yakun mamluukan lahu ma ahayn mid addoon isaga u ah ma ahayn oo miduu isagu mulkinaayo mulkigiisa ku guda jiray ma ahayne xor buu ahaa wa innamaa kaana mutalmidan lahu ee wuxuu ahaadayoo qudha mid markaa arday u ah buu mutalmidan talmada yutalmidu fa huwa mutalmid waa sida fasiixa weeye waxaa mashhuuro carabada ku caanbaxday in la yidhaahdo tatalmada iyo tatalmadu fa huwa mutatalmidun oo laba ta'ood la keeno ayaa caanbaxday laakiin qolyaha ka warramaa laxnulcawaamka ka warramaa ee mucaasiriinta qaarkood ahi qaar ka mida ay mucaasiriin yihiin waxay tilmaameen tatalmada inaynay fasiix ahayn ee sida fasiixi ay tahay talmada yutalmidu fa huwa mutalmidun marka ta talmadaha odhan ee oo shuhrada ay caynka tahay ha eegina talmada dheh wa innamaa kaana mutalmidan lahu wuxuu ahaaday oo qura mid arday u ah mutabican lahu raacaya fajacalahu allahu fataahu lidalik ilaahay saasuu uga yeelay wiilkii muuse uu uga yeelay addoonkana in fataa lagu yidhaahdo waata axaadiista qaarkood ku soo aroorto xadiiskii saxiixuba waa ka sheegaya oo midkiin yaanu odhanin cabdii yani yaanu odhanin iyo amatii walyaqul fataaya wa fataatii saas iyadaa ha yidhaahdo fataahu waxaa laga qaadanaya maadaama isaga loo nisbeeyo wiilkiisii la yidhi waxay waafaqsan tahay walyaqul fataaya wa fataatii fataahuna sidaasaa addoonnimada ay u ishaaraysaa ayay yidhahdeen waxaa jira asar caanbaxay oo laakiin aan sugnayn loona nisbeeyo cali bna abi aalib asarkaasoo odhanaya man callamanii xarfan sirtu lahu cabdan ku kastoo xaraf i bara addoon baan u noqonayaa ee hadduu doono ha ii iibiyo biddaha la iibinaayo sidiisa ha ii iibiyo culammadu waxay yidhaahdeen ma sugno caliyu bnu abi aalib war ka sugan warkaasi ma aha waxay kaloo u soo naqliyaan man callamaka xarfan faanta lahu cabdun ku kastoo xaraf ku bara addoon baad u tahay qaarkoodna marfuuc baabay ka dhigaan laakiin culammada qaarkood waxay tilmaameen mawduuc inuu yahay markaa nebigana lagama hayo caliy bnu abi aalibna lagama hayo kii xaraf i baraba ama kii xaraf ku baraba addoon baad ku tahay kii xaraf ku baraba addoon baad u tahay mid laga hayo ma aha islaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa macnihiisuna sax noqon maayo ruuxa wax ku baraa inuu hadduu doono ku iibin karo biijmaaci lmuslimiin bay qalad ku tahay oo ayna sax u ahay haddaba shucbat bnulxajaaj waxaa culammo badani ka soo naqlisay inuu yidhi ku kastaan xadiis ka maqlo addoon baan u ahay ugamana jeedo sheikhu addoonnimadii dhabta ahayd kama tilmaamayee wuxuu uga jeedaa waa u tawaaducayaa oo waa u khidmaynayaa sida addoonku ugu tawaaducaye ugu khidmaynayo si la mida ayaan ugu tawaaducaya u khidmaynaya ee xukunkii addoonnimo inuu yeelanayo ugama jeedo sheekha maxamed ibnu cali al-udfuwi macnaha uu ka istimbaadayna isaguna wuxuu tilmaamayaa nowcan maa inuu shabah ku leeyahay in looga jeedo oo u khidmaynayo khaadim uu yahay ee addoonnimadii dhabta ahayd in laga tilmaamayo sheekhuna ugama jeedo yuushac ibnu nuun xor ayuu ahaa markii dambana ilaahay wuxuu ka yeelay nebi buu ka yeelay markan hore nebi ma ahayn ee uu muuse la socday laakiin berigii dambaa ilaahay nebi ka dhigay waqad amara asharcu biricaayati xaqi alculamaa'i ikraaman lahum wa tawqiiran wa iczaaza xaqiiqe ee sharcigu waa amray biricaayati xaqi alculamaa xaqa culammada ilaalinta la ilaalinayo ayuu amray ikraaman lahum sharfis la sharfaayo daraaddeed ayuu sidaa u amray wa tawqiiran iyo maamuus la maamusayo wa iczaazan iyo cizo la cisaynaayo qaala axmedu fi lmusnad imaam axmed wuxuu ku yidhi musnadka xaddaanaa haaruunu waxaa noo warramay haaruun wa ibnu macruuf qaala xadaana bnu wahbin waxaa noo warramay buu haaruun yidhi ibnu wahbin waa cabdullaahi bnu wahbin almisri qaala xadaanii maaliku bnu lkhayrin ziyaadiyu ibnu wahbin wuxuu yidhi waxaa ii warramay maalik ibnu khayr aziyaadi ayaa ii warramay baa ibnu wahbin yidhi waxaa kutubaha qaarkood ku dhacday sida kitaabkeennaba shiikhu ugu soo naqliyey aziyaadi laakiin saxdu waxay tahay azabaadi oo za'da la kordhigo halka ya'daana ba' la akhriyo oo zabaad ibnu kacbin baa loo nisbaynaya can abi qabiili almacaafiriy isagoo maalik ibnu khayr azabaadi uu ka warinaayo abi qabiil almacaafiri uu ka warinaayo xuyay ibnu haani ayaa la odhan jiray abi qabiil almacaafiri can cubaadati bni asaamiti radia allaahu canh ragga sanadka ku sugani dhammaan waa siqaat maalik ibnu khayr azabaadi ibnu qataan baa wuxuu yidhi macruufulcadaalo ma aha culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu u jeedaa axad nasgareeyey inuu cadli yahay baan jirin axad nasgareeyaan jirin buu u jeedaa culammada saas yadaa tilmaantayna waxaa ka mid a albaani laftiisa dahabina waa ka soo naqlinayaa inuu yidhi axadba yaanu nasgarayn inuu siqo yahaye laakiin waa mid lagu kalsoon yaho jamaaco cuduul ah baa wax ka soo wariyey wax lagu inkirana kama muuqan xadiisulcajni markuu ka hadlayaa tamaamulminnaha ayuu soo qaadanayaa hadalkaa soo qaadanaya dabaadna baxsi ku saabsan ibnu xibbaan cidduu tawsiiqiisa la keliyoobo ayuu halkaa sheikhu kaga hadlaya laakiin taasi istidraaj baa halkaas ku sugane maalik ibnu khayr azabadi ninka la yidhaahdo culammadii mutaqadimiinta qaar ka mida baa nasgareeyey inuu siqo yahay sida mucaasiriinta qaarkood ay baraarujiyeen oo axmed ibnu saalix almisri ayaa yidhi waa siqa ha yeeshee dahabi iyo albaani iyo hadalkaasi waa ka qarsooma waxaanu ku sugan yahay taariikhda abi zurcata addimashqi ayuu ku sugan yahay abi qabiil almacaafiri waa nin iqa ah magiciisana waxaa la yidhahdaa xuyay ibnu haani ayaa la yidhaahdaa hadal cajiibaa ah laga soo naqliyaa abi qabiil baa wuxuu weydiiyey qadarka ayuu weydiiyey markaasaa abii qabiil waxau yidhi ana fi lislaami aqdamu minhu yacnii qadariyada qadarka inkiraysaa anaa islaamnimada kaga weyn oo inta arrinkaa islaamnimada la soo gudagelayey bidcada qadarka ku dhacday buu u jeedaa ee iimaan bilqadar ugama jeedo anaa islaamnimada kaga weyn wuxuu uga jeeda anaa islaamnimada kaga weyn iyadoo arrinkaa islaamnimada aan loo nisbayn ayaan anigu islaamnimada u abtirsan jiray marka anaaba islaamnimada kaga soo horreeyey walaa khayra fii diinin fi lislaami ana aqdamu minhu khayrna kuma sugna diin anigu islaamnimada aan uga horreeyey yaa nixilo iyo diin islaamnimada loo nisbaynayo anigu islaamnimada kaga qadiimsanahoo uga horreeyey oo dabaday dhalatay dee khayr kuma jiro wa hada alcajiiba bidaca iska soo daba baxaaya ee maalin walba bidco la keenaayo ee bidco la soo amaamudaayo ee wax qadiimoo horreeyey aan ahayn ee wax markaa dhowaan soo baxa ay tahay dee in markaa la qaato ma ah xataa adiga hadday doonto ha kaa horrayso marba hadday muxdaso tahay waa in laga fogaadaa hadalkaa cajiibka a ah sheikha loo nisbeeyaa waa abiqabiil almacaafiri sida tarjamadiisaba ku sugan waxaanu ahaa nin cibaado badan oo sadaqad badan buu ahaa kii shilca buu iska sidan jiray wuxuuna odhan jiray maalin walba waa in wax la bixiyaa maalinay gacantu laabnaataa oo aan waxbaba la sadaqadaysanin waa inaynay jirin ee kulla yowm oo qorraxi soo baxdo waa in wax la bixiyaa can cubadata بن samiti رضي الله عنه ana rasuula allahi صلى الله عليه وسلم qaal laysa min ummatii man lam yujilla kabiirana ummaddayda kama mid ahaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man lam yujilla kabiirana kaan weynayn kaayaga weyn aan weynaynin ummaddayda kama mid aha wayarxam sagiirana aan u naxariisan kaayaga yar wa yacrif licaalimina xaqah aan u garanin oo u aqoonsanin caalimkayaga xaqiisii aan u aqoonsan ummaddayda kaasi kama mid ah saddexdaa arrin haddaanu la imanin oo ka weyn aanu u qadarin oo ixtiraamin oo weynayn oo ka yar aanu u tudhin oo u naxariisan oo caalimka xaqiisa aanu aqoonsan saddexdaa arrin haddaanu la imanin ummaddayda kama mid aha bimacnaa hadyigayaga iyo ariiqadayada wanaagsan kuma sugno waxaa kaloo loo soo naqliyay laysa mina annaga nagama mid aha ay laysa calaa sunnatina wa hadyina sunnaha iyo hadyigayaga kuma taagnaa loo jeedaa laakiin waa gaal loogama jeedo culamada qaarkood xadiiska waa saxiixiyeen culamada saxiixisayna waxaa ka mida ah sheekhulalbani ayaa ka mida ah shucayb arnaa'uud iyo qolyaha caawinaya taxqiiqa iyo takhriijkiisa ku caawinaya waxay yidhaahdeen xadiiska sanadkiisu rijaalka ku jira waa siqaat ha yeeshee abiqabiil almacaafiri waxba kama maqlin cubadata bni saamit shawaahidda haddii la eegana inta horaa shawaahid leh ee qadarka dambo wayacrif licaalimina xaqah waxay noqonaysaa markaa daciifa marka waa saxiixun ligayrihi duuna qowlihi wayacrif licaalimina xaqah saasay mareen culamadana cid nasgaraysay abiqabiil almacaafiri inaanu cibaadatu bnu saamit la kulmin ama aanu waxba ka maqlin ma helin isaguna cid uma nisbayna istiqraagiisa iyo isaga sida u soo degdegtay inay tahay uunbay markaa u muuqataa jaamicu taxsiilka iyo waa eegayoo ma qorayaan mas'aladaa qori maayaan ha yeeshee abiqabiil almacaafiri baa waxaa la yidhi boqol iyo siddeed iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay cubaadata bni saamitina waxaa mashhuuroo caana afar iyo soddonkii hijiriyada inuu dhintay bacdi kalena waxay yidhahdaan dhowr iyo afartankii ayuu dhintay ha yeeshee sida horay u badiyaan kollay cimriga abiqabiil almacaafiri waa dheeraaday oo waxau odhanayaa fitnadii cusmaan dilkii la dilaayey waa soo gaadhay wa ana ghulaamun ayuu odhanayaa cusmaanna waxaa la dilay shan iyo soddonkii hijiriyada abiqabiil almacaafirina yemani buu ahaayoo xagga yeman buu ku sugnaan jiray berigii dambeu xagga masar iyo qabta marka inan yar hadduu yahay oo afar iyo soddonkii hijiriyada uu inan yar ahaa yemanna joogo marka lagu socdo cubaadat bnu saamit inuu dhintay oo ramlo meesha la yidhaahdo filastiin hadda ka mida uu ku dhintay afar iyo soddonkii hijiriyada dee daahirku waxay tahay inaanu la kulmin laakiin haddii lagu socdo wejiga oo ku saabsan dhowr iyo afartankii ama shan iyo afartankii buu dhintay lagu socdo dee liqaagu waa suuragal oo isagoo dhallinyaro ah ayuu abuqabiil almacaafiri ilaa masarba tegey falastiin iska daayey calaa kulli xaal xadiidka laftiisu shaahid waa leeyahay oo qaar baa waxay yidhaahdeen maalik ibnu khayr baa la keliyoobay oo cubaadata bni saamit waxaa kala keliyoobay abiqabiil abiqabiilna waxaa kala keliyoobay maalik ibnu khayr baa kala keliyoobay maalik ibnu khayr shaahid waa leeyahayoo ibnulahiica ayaa isaguna abiqabiil ka wariyey laakiin dariiq kaloo abiqabiil aan ku arooraynin oo ziyaadadani ku sugan tahay maynaan helin oo la cuskan karo almuhim xadiiska culamo badan ayaa markaa ee quweeyey qaar taxsiiniya iyo qaar ku ixtijaajay iyo qaar saxiixiyey intaba ixtimaalka inqitaaca ku saabsanna de waxay ku dhisan tahay uun in la sugo afar iyo soddonkii inuu dhintay ee hadday sida kale noqoto waxay noqon lahayd midaan inqitaac meesha ku jirin buu noqon lahaa culammadaa ka horraysayna kama haafil noqoteen marka xadiidka in la xujaysanaayo ayaa in sha allahu sawaab ku yahay wa yacrif licaalimina xaqah amsaka bnu cabbaasin radia allahu canhu yowma birikaabi zayd bni haabitin radia allahu canh wuxuu qabtay cabdullaahi bnu cabbaas maalin buu wuxuu qabtay birikaabi zayd bni haabitin radia allahu canh zayd bni haabit rakuubkii u saarnaa ama uu fuulaayey buu u qabtay faqaola zaydun zayd wuxuu yidhi atumsiku lii wa anta bnu cammi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam aniga miyaad ii qabanaysaa walxaala anta bnu cammi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam adoo nebiga in adeerkii ah miyaad ii qabanaysaa bimacnaa adiga ayaa in lagu ixtiraamo lagu qadariyo mudnaa baa macnuhu dhacaya faqaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi innaa haakada nasnacu bilculamaa annagu sidaas oo kale ayaannu ku samaynaa culammada wa naqala bnu xasmin sheikha markaa ibnu xasmin la yidhaahdo waxa uu soo naqliyey alijmaaca calaa tawqiiri alculamaa'i wa ikraamihim waafiqidda culammadu isku waafaqeen calaa tawqiiri alculamaa culammada weynaynta la weynaynaayo oo la xushmaynaayo oo la qadarinayo wa ikraamihim iyo sharfista la sharfaayo in culammadoo dhammi ku ijmaacsan yihiin ayuu markaas soo naqliyo ijmaac ku soo raray waalbasiiru bilaxwaali asalafiyati yaqifu calaa xamiidi axwaalihim fii tawqiiri culamaa'ihim waalbasiiru ka arkaya ee u aragga badan bilaxwaali asalafiyati xaaladaha salafka loo nisbeeyey yaqifu wuxuu taalacanaya oo arkaya calaa xamiidi axwaalihim xaaladahoodu wanaaggay wanaagsanaayeen fii tawqiiri culamaa'ihim xaalay xaaladahoodu ku saabsanaayeen weynayntay culammadooda weynaynayeen faqad kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam waxay ahaan jireen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam idaa jalasuu ilayhi markay nebiga sala allahu alayh wasalam agtiisa soo fadhiistaan oo cilmi iyagoo ka doonaya ay u soo fadhiistaan kaannamaa calaa ru'uusihim atayru laa yataxarakuun waxay ahaan jireen qaar aad mooddo madaxyadooda inay shimbira saaran yihiin aad mooddo laa yataxarakuuna qaaraan dhaqdhaqaaqayn bay ahaayeen oo shimbiro inay madaxa kaga taagan yihiin aad moodayso wa qaala muxamed ibnu siriin waxau idhi taabicigii moxamed ibnu siriin loo odhan jiray ra'aytu cabdaraxmaan bni abi layla waxaan arkay sheikhii taabiciga ahaa cabdaraxmaan ibna abi layla ibna abi layla la odhan jiray ayaan arkay wa asxaabuhu yucadimuunahu wa yusawiduunah walxaal asxaabuhu asxaabtiisu yucadimuunahu ay weynaynayaan wa yusawiduunahu ay sayid ka yeelayaan oo mid mudanoo sayida ay ka dhigayaan wa ay sharfayaan mila alamiiri xaalu amiirka la mid ahaaday oo madaxda uu la mid ahaaday ka madaxda ah oo sidaasoo kale loo sharfaaya ayaan arkay buuri wa qaala yaxya almawsiliyu yaxya almawsili wuxuu yidhi ra'aytu maalika bna anasin hayra mara waxaan arkay imaamkii maalik ibnu anas ayaan arkay marar badan in aan mar ahayn waxaa loo jeeda wakhtiyo badan baan arkay wa kaana biasxaabihi min alicdaami lahu waltawqiiri lahu waxaana ku sugnaa biasxaabihi asxaabtiisa waxaa ku sugnaaya ardaydiisa min alicdaami lahu weynaynta isaga la weynaynaayo waltawqiiri lahu iyo xushmaynta la xushmaynaayo la qadarinaayo ay shay un cadiim shay weyn baa ku sugnaa yacnii aad bay u weynayn jireen waidaa rafaca axadun sawtahu saaxuu bihi markuu mid codkiisa sare u qaado saaxuu bihi way ku qaylinayeen codka hoos udhig bay odhan jireen ya kadda qaylada hoos udhig sheekhu waxau inoo tilmaamayaa sharcigu inuu ina amrayo culammada xaqooda in la ilaaliyo xaqa culammadu waa bayna alifraadi waaltafriid laba xaal buu u dhaxeeyaa in lagu talax tago oo xadkooda la dhaafiyo iyo in laga gaabiyo oo xaqoodii hoos loo dhigo ama xaqoodii la wada siin waayo oo laga gaabiyo labadaas dhexdoodu ku sugan yahayoo waa bayna daa wadaak waa bayna alifraad waaltafriid saynu horeba u soo sheegnay suufiyadu waa ku talax tageen xaqa mashaayikhdooda iyo culammadooda weynayntay weynaynayaan iyo qadarintay qadarinayaan oo qadarkoodii bay ka tallaabiyeen oo ka dhaafiyeen ilaa ay ka dhigeen inaan la khilaafi karin ilaa ay ka dhigeen in la noqdo yacni sida mayd ruuxii maydhayay hor yaalloo kale inuu noqonaayo markuu muriidku la joogo shiikhiisa taasi waa quluwi oo ay leeyihiin xarako iyo dhaqaaq waa inaan u yeelan inuu iraadadiisa ku dhaqaaqa mooyaan iraadada shiikha inuu ku dhaqaaqa mooyaan taasi waa quluw oo talaxtagga ay gaadhsiiyeen in nusuusta loo khilaafayo ay yidhaahdeen man qallada caaliman laqiya allaha saaliman kii caalim qallitaa ilaahay wuxuu la kulmaa isagoo nabad qaba oo ay yidhaahdeen naska ama aayaddiiyo xadiidka haddii daahirka hadalka shiikhu khilaafsan yahay adigu shiikha raac iska dhaaf waxa lagaga jawaabayo aayaddiiyo xadiiska shiikhaa kuu yaqaan yaanaad adigu garanba ya sidii dameeru markaa uu wada uun iska daba soco meeshuu kaa duwo ka leexo meeshuu ku jiidhsiiyana jiidh de waxaasi waa baatil shareecada barna kagama taal waa ghuluwi waa xadkoodii oo la dhaafinayo xadkoodii mashaayikhda oo laga gudbinayo oo laga tallaabinayo weey shay walbana waxaa laasima in maqaamkiisa la joojiyo oo mansiladiisa aan laga kor marin nebi maxamed muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalanii allaahu biha ma jecli mansilada ilaahay i dejiyey inaa iga kor marisaan oo iga sarraysiisaan oo igu talax tagtaan ma jecli ee halka ilaahay i dejiyey ii daa'iye huluwiga waa reeba marka xaqa culammadu wuxuu u dhaxeeyaa bayna alifraad waaltafriid ixtiraamka culammada la qadarinayo ee la ixtiraamayo ee la maamuusayo ee loo tawaaducayo ee la sharfayo asal bay leedahay xadiidkii waxaa ku soo arooray faacطi kula dii xaqin xaqah salmaan alfarisi ayaa wuxuu ka odhanayaa abudarda ayuu ka odhanaya radia allahu canhuma abudardaa wuxuu u tegayaa marka dambe nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu u tegayaa qisadii uga warramayaa nebiguna wuxuu ku odhanayaa sala allahu alayh wasalam sadaqa salmaan xadiiska saxiixu saasuu sheegaya salmaan run buu sheegay fa acطi kula dii xaqin xaqah sii mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisa sii marka waxay soo gelaysaa cumuumkaas fa acطi kula dii xaqin xaqah axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabadiisu markay la fadhiyaan inay madaxa laalaadin jireen oo fororsan jireen oo aynay dhaqdhaqaaqi jirin kaannahum calaa ru'uusihim atayr shamaaisha nebiga sala allahu alayh wasalam marka laga warramaayo ay soo arooriyaan tirmidina xadiiska sidaa sheegaya shamaa'ilkiisu ku soo saaray dariiqyo kale uu leeyahayna waa jiraan maxamed ibnu siriin waxa uu yidhi ibnu abi leyla baan arkay isaga oo asxaabtiisu bimacnaa ardayda cilmiga ka qaadanaysa ay weynaynayso oo sayid ka yeelayso oo sida amiirkoo kale ay u sharfayaan ahaar nooca ku saabsan oo badan baa jirta famin aladabi allaazimi lishaykhi cala almutacallimi mima yadkhulu taxta hada alasli altawaaducu lah aadaabta waxaa ka mida allaazimi lishaykhi shiikha u laazimtay ee u waajibtay cala almutacallimi ugu waajibtay ka cilmiga baranaya mima yadkhulu taxta hada alasli xaaluu asalkaa soo gudagelaayo oo hoostiisa soo gelaayo altawaaducu lahu in caalimka laysu dhuldhigo waaliqbaalu calayhi in la qaabilo xaggiisa loo jeesto wa cadamu liltifaati canhu inaan xaggiisa laga jeesanin wa muraacaatu adabi alxadiisi macahu aadaabta xadiisku leeyahay isaga la jidhkiisa in la ilaaliyo wa idaa xaddasa canhu markuu xadiis ka sheegana cadamahu waa weynaynaya min hayri guluwin ku talaxtaguu ku talax tegayo la'aantii ayuu weynaynayaa bal yunziluhu mansilatahu wuxuu dejinayaa maqaamkiisa iyo mansiladiisa iyo derajadiisuu dejinayaa lianlaa yashiinahu si aanu u xumaynin oo u fool xumayn min xaysu araada an yamdaxahu meeshuu doonay inuu ka ammaano si aanu u dhaleecayn u fool xumayn walyashkur tacliimahu wayadcu lahu ha uga shukriyo ha uga shukri noqo tacliimahu barista uu cilmiga baray wayadcu lahu ha u duceeyo walaa yudhir alistiqnaa'a canhu yaanu muujin maarmitaanka uu ka maarmayo yaanu muujin waxaa iska bannaan ra'da in la reebo sideeda loo daayo ayaa markaa bannaan waayo sideeday marka hore isaga xarakoobaysaa oo ay noqonaysaa listiqnaa'a canhu ay noqonayso aduu labada wajiba kolley waa bannaan yihi walaa yudhir listiqnaa'a canhu iyo walaa yudhir listiqnaa'a canhu oo midna waxay ku dhisan tahay ictidaad asli midna waxay ku dhisan tahay cadamulictidaadi bilasli laamkan wuxuu ahaa asaalatan mid reebban ayuu ahaa asal ahaan isagoo reebban ayuu dabadeedna kasratu takhallus lagu sameeyey oo laamkii la hoos dhigay maadaama siinku reebban yahay dambe laamkiyo siinkana hamsatulwasli u dhaxeeyo xarako aanu lahayn laba saakin ay kulmeen listighnaa'a asalkii marka la milicsado laamku inuu reebbanaa kasratu takhallus waa la saari karaa walaa yudhiri baa la odhan karaa xarakada uu hadda xarakaysan yahe hoos dhigan yahay haddii la milicsadana ictidaad bilcaarid iyo cadamu lictidaad bilcaarid xarakadan caaridka ah in la ictidaadayiyo inaan la ictidaadayn bay labadu ku kala dhisan tahay bayd baa jiray oo ku cabiri jiray abu xayaan alandalusi yacni mas'alada labada ku saabsan walaa yudhir ilistiqnaa'a canhu ma muujinaayo maarmitaanka uu ka maarmaayo walaa yu'dihi biqowlin aw ficlin ku dhibi maayo odhah iyo ficil toonna walyatalaطaf ha u dhibirsanaado fii tanbiihi baraarujintiisa uu baraarujinaayo calaa khata'ihi gafkiisa uu ku baraarujinaayo idaa waqacat minhu zallatun hadday simbiriraxa ka dhacdo waxaa baraarujinayaa ardaygii baa baraarujinaya caalimkii buu baraarujinayaa khata'iisaanu ku baraarujinaya markaa si latiifan ha ugu sheego wa mima tunaasibu alishaaratu ilayhi huna waxay ku munaasib tahay ee ku haboon tahay waxaa ka mida tilmaanta oo kale la tilmaamayo biikhtisaarin wajiis ikhtisaar kooban lagu tilmaamayo yani si kooban loo tilmaamayo macrifatu macrifatulwaajibi waajibka in la gartoo la aqoonsado izaa'a zallati alcaalimi simbiriraxada caalimku simbiriraxooday muqaabilkeeda in la garto waajibkiis maxaa kaala gudboon caalim hadduu simbiririxdo wa huwa sitatu umuur waxaa kaala gudbooni waa lix umuurood alawalu atasabutu fii suduuri zallati minhu ta koowaad waxay tahay waa hubsadka la yska hubsado fii suduuri zallati minhu simbiririxadu inay ka soo fushay waa in layska hubsadaa ila waxaa dhici karta in laga sheego aynay sugnay wakhtiyada qaarkood baa la soo naqliyaa waxyaalo aan sugnay liyaa sheekh hebel baa saa fatwooday ama sidaa yidhi si qaladaana loo qaataye sida loo nisbaynayo ma odhan ee si kaluu yidhi marka tahabut waa in la sameeyaa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu majhuul hadduu war idiin keenana tabayunkaas iyo tasabutkaasi waa waajib wahaani altahabutu fii kowniha khaطa'an arrinka labaad wuxuu yahay waa hubsashada la yska hubsanayo ahaanshaheeda khata ay ahaatay wa haadihi wadiifatu lculamaa'i alraasikhiin taasi culammada raasikhiintaa ah shaqadooda weeye fa yus'aluuna canha waa la weydiinayaa wahaalisu arrinka saddexaad tarku itibaacihi fiiha raacista lagu raacayo in layska daayo laga tago waalraabicu arrinka afraad iltimaasu alcudri lahu cudurdaar in loo raadiyo bita'wiilin saa'iqin ta'wiil saa'iqa oo bannaan loogu raadiyo waalkhaamisu arrinka shanaad badlu nusxi lahu nasteexada in la siiyo bilutfin wa sirin lagu siiyo si dhibirsan iyo si sira lagu siiyo hoos loogu sheego laa cunfin wa tashhiirin yacnii si cunfiyo adag iyo wa tashhiirin caanbixin la caanbixinaayo oo lagu ceebaynayo oo si calana loogu inkiraayo yacni iyadoo lagu dhaleecaynayo taasoo kale aan lagu samayne hoos loo baraarujiyo wasaadisu arrinka lixaad xifdu janaabih dhinaciisa in la ilaaliyo weey falaa tuhdaru karaamatuhu lama daadinayo karaamadiisa fii quluubi almuslimiin qalbiyada muslimiinta karaamadiisa laga daadin maayo wa mima yuxadaru minhu mima yatasilu bitawqiir alculamaa'i ma suuratuhu tawqiir sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa aadaabta ruuxa mutacalimkaa waajibka ku ah ee shiikha u waajibtay waxaa ka mid ah oo baabka ixtiraamkiiyo tawqiirkiiyo ikraamka soo gelaya tawaaduca culammada loo tawaaduco laysu dhuldhigo oo aan la yska kibrinin oo culammada la qaabilo oo dhegaha loo raariciyo oo aan laga jeesanin oo markay hadlayaan oo wax dhigayaan laysku mashquulin layska sheekaysan moobil iyo wax la mida lagu mashquulin ila waa iltifaat laga jeesanaayo haddii darsigii intaad ka jeesato maanta moobil aad walwadayso ya hada laysa bitaalib ya meesha waa iska soo buuxiyeye aalib maaha aha aalib hadduu ahaan lahaa dee mobil kuma mashquulan iyadoo dersigu soconaayo atastabdiluuna aladii huwa adnaa bialadii huwa khayr kii hooseeyey miyaa ku doorsanaysaan oo ku beddelaysaan kii isagu wanaagsana oo kii wanaagsanaa intaa ka tagtaan u jeesanaysaan mid markaa laga fiican yahay marka waa in la soo qaabilaayo kulliyadiisaba kulli ahaan darsiga u soo qaabila niyaddiisa u wada jeediya qalbiga aanu qaybqaybin ya dhegihiisa dersiga u furaa aadaabta ilaaliyaa markuu war ka sheegaayo ama fatwo ama xadiis ka sheegayana waa inuu weyneeyaa oo tacdiimiyaa laakiin ghuluwi iyo talaxtag aanu la iman waa inuu u shukri naqaa mansiladiisii dejiya maqaamkiisa aanu ka kor marin shukrinaqa uu shukrinaaqaayana waxaa ka mida ducada uu ducaynayo xaqa uu ku leeyahay waa inuu ictiraafaa oo aanu inkirinoo dafirin waa inaanu muujin inuu ka maarmay dadka qaar baa markay xoogaa bartaan yidhaahdaa waxba ima dhaamo shiikhu ama anaaba ka cilmi badan hadduu mas'alo weydiiyana waxaa laga yaabaa inuu dhex fadhiisto yaa saasaa laga yaaba kuma dhibaayo odhah iyo ficil toonna haddii ay dhacdo inuu khata'o khata' ku dhaco sida uu baraarujinayo yacni ha sahlo usluub layina oo sahlan waa inuu ku baraarujiyaa wuxuu kaloo sheikhu sheegay simbirirxa hadduu caalimku ku dhaco maxaa kala gudboon ardaygii caalimku waa dhici kartaa inuu simbirirxa ku dhaco oo zallo ku dhaco khata' buu sheegi karaa zalluu sheegi karaa mas'aluu ismoodsiin karaa mas'aluu markaa qaldan ugu dhici karaa oo macsuum ma aha culammada sunna waljamaaca waxay qabaan nebiyadoo qura macsuumina hadduu zallo caalimka ku dhaco ugu horrayn waa inuu hubsadaa zalladu inay caalimka ka soo fushay ila waxaa dhici karta khaladan in loogu nisbeeyo dadka qaar baa waxaa dhici karta war aan sugnayn inay sheegaan ama faham qaldan oo iyagu u fahmeen bay ku naqlinayaan mas'alada sheikhuna mas'ale kaluu sheegayey kan baa sidaa u fahmay siduu u fahmaan fahmaanuu u naqliyey sida uu sheikhu sheegay sax bay ahayd laakiin kanaa si qaldanoo u fahmu u naqliyey markaa zalladu maba sugnaba tasabut marka hore waa in la sameeya fatasabbatuu fatabayanuu mar labaadka waa in la hubsadaa khata inay tahay waa in la hubsadaa ilaa waxaa dhici karta ardayga aqoontiisu koobnaantay kooban tahay daraaddeed masaa'isha qaarkood inay ula muuqdaan inay zallo tahay haddana siday xaqiiqadu tahay zallo inaynay ahayne caynulxaqi ay tahay xaqa laftiisii inay tahaa laga yaabaaye isagu uu fahmi waayey oo uu zallo mooday marka waa inuu iska hubsadaa inay zallo tahay siyaaluhu ku hubsan karana waxaa ka mida culammada inuu weyddiiyo raasikhiinta ah oo dabeed iyagu sawaabka ay u caddeeyaan taana markuu hubsado inay zallo tahay shayga saddexaadee saarani waxay tahay waa inaanu caalimkaa ku raacin zallada oo shay zalla ah ama khata ah cid in lagu ateeco ma aha waa in xaqa la raacaa ruuxu ahlul itibaac noqdaa taqliid acmaa waa inaanu iskaga sugnayn oo aanu odhan sheekhaygu hadduu qaldamo waa la qaldamaya hadduu simbirixba waa la simbiriraxanaya bes isaguun baan iska dabagelayaa saa waa inaanu saas aawadee culammadu waxay yidhaahdeen yanii man qallada caaliman laqiya allaha saaliman mutlaq ma aha oo itlaaqeeda inay halad tahay bay culammadu sheegeen wa qowlu man qallada caaliman laqi allaha saaliman fagayru mulaqii waa saaxibu saaxibulmaraaqi odhanay qowlka la yidhaahdo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman fagayru mulaqi mulaqeeda itlaaqeeda ma aha ee itlaaqeedu waa khalad mar bay sax noqon kartaa waa haddii lagu qaydo wixii ruuxa aynay u caddaanin inay deliil khilaafsan tahay laakiin shaygii ay u caddaato inay zallo tahay oo nas ay khilaafsan tahay ama ijmaac ay khilaafsan tahay ama qiyaas jeliya ay khilaafsan tahay dee caalimka lagu raaci maayo ka isagoo khalad inay tahay garanaya sidaa ku raacaana dee kuma badbaadaayo arrinka afraad ee saarani waxay tahay waa inuu cudurdaar u raadiyo caalimka oo ugu raadiyo ta'wiil saa'iqa waa inuugu xambaaro axsanulmaxaamil wejiga ugu wanaagsan waa inu ugu xambaaraa oo cudurdaar u raadiya wax kaleba hadduu waayo waa inuu yidhaahdaa sheikha ijtihaad bay kaga dhacday waalmujtahidu almukhti'u macduur cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wa waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laa tadunna bikalimatin kharajat min akhiika sharan wa anta tajidu laha fi alkhayri maxmala ha u malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday shar ha ku malaynin adigoo khayrka weji uga helaaya aad ku xambaarto shar ha u malayn yacnii ugu xambaar wejiga wanaagsan asarka noocaasi waa ka sugan yahay cumar bnu khadaab oo waa mid haabit ka ah culammada ahlu sunnuhuna sidaas uu cumar bnu khadaab sheegay ayay ku dareereen asarkana culamo badan baa soo qaadatay baaxisiinta qaarkoodna sanad saxiixa ah inuu leeyahay baabay caddeeyeen shayga shanaad wuxuu yahay waa in nasteexo la siiyaa oo si latifan oo sir ah oo hoos ah oo dhibirsan loogu nasteexeeyaa hoos loo baraarujiyaa si adag waa inaan loo baraarujin xataa caalinba ruuxu ahaane hadduu daalib yahay oo khata'ay bilutfin baa loo baraarujinayaa haddaynay ka muuqanin hawaraacnimo bicunfin waxaa loo baraarujinayaa haddii itibaaculhawaa ay ka muuqato laakiin haddaynay itibaaculhawaa aynay ka muuqane inuu xaq doonaayo muraadkiisu ahaa waa in si latifan loo baraarujiyaa laa cunfin walaa tashiirin saas ayaa habboon buuri laakiin hadduu mas'alada sheikhu si calana u sheegay masaladiina caanbaxday hoos loo baraarujiyey sheikhu mas'aladii ka noqon waayey dhibi kuma sugna si calana iyadoo aadaabi ku jirto in markaa loo caddeeyo mas'aladii ximaayatan lishariica waayo asalku wuxuu yahay wixii sir u dhaca in sir loo baraarujiyo wixii calan u dhacana in calan loo baraarujiyo ha yeeshee haddii laga rajo qabo inuu isagu calanan u saxo laa shaka inay awla tahay in saa loo sheego oo khaasatan ardaygu marka hore si markaa hoose waa inuu yacni isagu ugu baraarujiyaa haddii calan loo radinaayana cid kale inay ka furataa fiican oo caalim yacni mas'alada hadduu baraarujiyo ka hadlo oo la yidhaha masalada noocaasa sheekh mas'alada markaa dee ka warran markaa xoogaa labsaa galay oo sheekh kale ka hadlo ardaygu inuu ka hadlo waa ka fiicanta ardaygu inuu ka hadlo waa ka fiicanta halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk